الحمد لله وثناء لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحاabه ومن والاه ثم أما بعد waa suuraة البقرة aayadda laba boqol iyo soddon waa aayadihii ka warramayey nidaamka ilaahay u dhigay subxaanaه wa taعaalى qoyska allaahu tacaala ilaahay baa wuxuu ihi fain dallaqahaa hadduu mar saddexaad furo ninkii xaaskii falaa taxilu lahu xalaal uma noqonayso min bacdu intaa uu furay kadib xataa tankixa jeeray guursato zawjan hayra nimaan isaga ahayn fain dallaqahaa hadduu furo ka labaad falaa junaaxa calayhimaa labadooda dushooda ma saarna dembi ninkii hore iyo xaaska an yataraajaca inayse soo ceshadaan isguursadaan in dannaa hadday maleeyaan an yuqiimaa xuduud allah xeerarka ilaahay iyo nidaamka inay oogayaan ay ilaalinayaan wa tilka xuduud ullah taa rabbi uu idiin soo sheega waa nidaamkii qoyska yubayinuhaa wuxuu u caddaynayaa liqowmin yaclamuuna dad garanaya haddaynu dib ugu noqonno markaynu ka hadlayna asbaabta furiinka ama sababaha keena furiinka waxaynu xusnay in waxyaabaha furiinka keena uu ka mid yahay tacadudka waxa la yidhaahdo ama iyadoo ninku gabadh labaad iyo saddexaad iyo uu gursado mararka qaarkood dee furiinka qaladkiisa ruuxa dumaraba yeelan kartuu howluu sii qabay marna isagaa yeelan kara labaduba de sida waaqica marka la eego qaladku labadaba uu ka iman karaa isaga qaladka ka iman karaa wuxuu noqon karaa maalan isaga oo aan wadi karaynin laba xaas inuu tu labaad guursado markaa waa midho gunti ku jira iyo kuwa geed saara wiisii horena wuu kala tuuray ooridii uwadkii aqalkii tii dambena ma wadi karayo waana iska badan tahay laab la kacay luga kuma joogo taasina markaa sax maaha ee qofku markuu cadaaladdiina samayn karayo aba xaasna wadi karaya ayay xalaal u ti bal iskaba daayo gabadh keliya inuu qofku guursadaa dee waxay ku xidhantahay istidaaco iyo awood taasi markaa waxaynu baraarujin lahayn mar walba qaladku dumarku ma laha ragguna male labadaba way yeelan karaan markaa wixii sharciyuhunbaa hagaya talabaadaynu xusayna waxa weeye eeshiyaanka markaynu ka warramaynay cid kolkay u guurinayaan waxay dhahaan baynu iska qaado macnaheedu dee sax maa hadday uga jeedaan adigaa iska lehe addoonso oo islaamku addoonsiga ma ogola waxa weeye ninka iyo gabadha isqaba labaduba waa xor xuquuqna way leeyihiin mid walba wixii ilaahay uu siiyey waxaynu ka warramaynay uun inaanay dabada sii haysanin ama madax bannaanin un baynu ka hadlaynay laakiin dee qof bani aadama lama yeelan karo ta kale aynu xusi lahayn waxa weeyaan tadakul baynu sheegnay asxaabta iyo aqaaribta ehelka iyo inay xaaska farageliyaan faragelin marka la leeyahay waa si qaladahoo loo dhex galo laakiin haddii si saxa loo dhex galo faragelin lama idhaahdo waxaa la idhaahdaa musaacada iyo mucaawana waxaynu naqaanay waxaa la idhaha kaalin iyo tabaabushayn iyo diiqo iyo waxaasoo dhan waxa weye haddii labadii ehel iyo asxaabtii reerka ay isku muslaxayaan markay isdiidaan isku celinayaan booqanayaan wax ku tarayaan taa tadakhul lama yidhaahdo marka tadakhulkaynu ka hadlaynaa waa ka salbiga ah ee wixii iijaabiya wax tara tadakhul lama yidhaahdo waa waa wax la ammaanay weeye oo isaguna fiican arrinta kaleynu ka hadlaynaa wuxuu ahaa labada qof waxyaabaha furiinkooda keena waxaynu soo nidhi waxaa ka mid a ah iyagoo isu dhali waaya markaasaa dabeedna reerkiisaa uu ku burburaya hadday isu dhali waayeen daruuri maaha inay isfuraan ee iyagoo isu dhali waaya bay isqabi karaan oo dee kol haddii qadarku sidaa noqday ama hadday doonaan habay isku dulgaboobaane way isqabi karaan hadday ku heshiiyaan inay kala tagaanna xor bay u yihiin waxyaabaha loo guursadana waxaa ka mid a ah dhalmada saynu horeba usoo xusayne maqaasida iyo ujeedooyinka guurka dhalmada ka mid ah isu dhali weynaye masla garanaayo ku kala tagno xor u yihiin hadday saa ku wada joogaanna xor u yihiin laakiin wuxuunaynu ka hadlaynay waa asbaabtunbuu ka mid ahaa waxyaabaha furiinka keena xagga shaqadoo kaleynu ka soo hadalnay mararka qaarkood furiinka waxaa sabab u noqdaa ruuxa dumar ahoo qoyska ka shaqo tagta isaguna uu ku qabsado ta gar u yeelan karaa waxa weeye markuu iyadii dabarayo ama maamulayo dhaqaalaheedii siinayo wixii reerku u baahnaayoo dhan uu daboolayo hadday iyadu reerkii dayacdo oo iskaga tagto markaa qaladkiidaa leh laakiin hadduu isagu reerkii dayaco oo uu dhaahda hana shaqo tegina ee halkaa fadhfadhiya oo waxba ha soo shaqaysani waxna kuu keeni maayo dee qaladka isagaa loo sax maaha waajibkiisii iyo wixii lagu adeeci lahaa oo aynu kaalintiisa buuxiyo isagii baa dayacay rag badan oo caynkaasina way jiraan inuu meesha ka taliyana wuu doonayaa uu wax amro oo uu wax sheegu ka odayeeyo arrinna maba hayaba suuratu nisa haddaad akhrido xuquuqda ragga iyo dumarka ilaahay labadaba uu isku daba sheegay alrijaalu qawaamuuna cala annisaa bima fadala allahu bacdahum calaa bacdin wa bima anfaquu min amwaalihim waxyaabahay raggu dheeraadka ku leeyihin waxaa ka mid a ah inay reerkoodana si wanaagsan u maamulayaan wixii u baahan yahayna diin iyo dunyaba dee u buuxinayaan kaalin buuxis markuu intaa waajibkiisaa ka soo baxo dumarkana waajibka la gudbana waxa way fasaalixaatu qaanitaatu xaafidaatu lilgeybi bimaa xafid allah iyaduna markaa inay aqbalkeenna noqoto ubadkeedii iyo aqalkeedii adduunkeedii iyo nafteediina iyo ammaanada ay ka mas tahayna ay ilaaliso markaa dhacdhacu badan yahay dhan walbana ka yimaadaa sida aayaadku ay igu nagu waaninayaan qolo waliba rag iyo dumarba waa in waajibkooda ay qabsadaan si qoysku u qurux badbaado arinta kale aynu xusi lahayn waxa weeye aalaaqu marataan fain allaqahaa aayadahaasi waxay ku soo degeen iyagoo suulinaya ama meesha ka saaraya nidaamkii jaahiliyada ama islaamka ka hor jiray oo ahaa ninku ruuxa dumarka ah markuu furo wuxuu soo ceshan karaya intuu doono si uu u silciyo oo u dhibaateeyo waan ku furay buu leeyahy markay dabeetana sii cadadbaxayso haddana soo ceshanaya boqol jeer buu hadduu doono intuu kolba furo soo ceshanaya marka ninna ma haysata nin la-aanna maaha taasaa ilaahay meesha uu ka saarayoo waxaa la yidhi saddexdaa labadaa jeer unbaad fursadda haysataa inaad mar soo ceshato mar labaadna soo ceshato mar saddexaadkii waxa weeyaan way kaa dhammaatay waa kaa ilaahay yihi waa markii saddexaad fain dallaqahaa kolkii saddexaad hadduu haddaba ninkii xaaskii furo falaa taxilu lahu min bacdu xataa tankixa zawja gayrah xalaalu maaha jeeray nin dambe guursato taasaa lagu cuqubeeyey waa inay nin damber soo guursataa afar shardi baa markaa loo xidhaya shardiga koobaad waxa weeye kan hore horta dee inay dalqadii ka dhammaadeen markaanu la noqon karayn midda labaad waa inay ka cadadbaxdaa kii hore ee dalqadu ka dhamaadeen kan dambey guursanaysa guur saxa ah oo dar ilaahay oo daacada waa inay guursataa guur saxa ah, guur khalada waa inaanu hayn oo nikaax faasida ama qaldan haduu yahay guur lama idhaahdo uguma xalaaloobayso kii hore sababtay u guursanaysa hadday tahay kii hore aad ku noqotid oo wixii maxlalka aynu odhan jirnay taasina sax maaha oo nebigu u nacdalay calayhi salaatu wasalaam xadiidkuna waa xasano waa sugan yahay lacana allaahu almuxallila waalmuxallala lahu ilaahay ha nacdalo ninka wax loo xalaalaynayo iyo ka yidhi anigaa kuu xalaalaynaya gabadhan ama oridani si ay mar kale kugu soo noqoto markuu kaa dambe waa inuu haddana u galboodaa kii dambe guursaday guurka saxdaa ku guursaday waa inuu furaa isagiina waa inay ka cadadbaxdaa intaasoo shuruudaa marka la helay kii hore isku noqon karaa kii hore markaasay isku noqon karaa waa in dalqadii ka dhammaada mid dambe waa inuu guur saxa guursadaa waa inuu la aqalgalaa waa inuu furaa waa inay ka cadadbaxdaa intaasi markay yimaadaan kii hore ku noqon karta waxaana igu noqonaysaa saddex dalqadoodoo cusub safxaddii hore iyo xaashii hore waa la laabay iyo hadalladuu yidhi iyo wixii oo dhan saddex dalqadoodoo cusub bay igu soo noqonaysa marka innaga qaladka jiraa waxa weeye labada qof ama ninkuba kuma waayo arko marka uu furayo mar labaad uu furayo sharcigu wuxuu doonaya inuu ku waayo arko had iyo jeer labada qof markay isaystaan xaaska yihiin nicmada ma dareemaan qoysnimada iyo raaxadu guurku leeyahy iyo wadajirka ma dareemaan waana kaa ilaahay ishaaraya aayadda suuratu dalaaq ku tilmaamaya lalaa tadrii lacala allaha yuxdiu bacda daalika amran waxba ma ogide waxaa laga yaabaa inay dib iska jeclaadaan labadan qof ee isfuray waana sababta loo siiye jaaniskana mar iyo lababa inuu soo ceshan karo markaa haddii nicmadii ay dareemeen markay isfureen waa soo ceshadaan haddana mar labaad uu soo ceshado dad nin wax fahmayaba maaha haduu mar saddexaad gudbo waxaynu ka fahmi karnaa aayadda in la odhan karo heblaayo way guursatay iyo hebel wuu guursaday oo arrintan guurku dee ninkuna waxbuu guursadaa ruuxa dumarkiina waxbay guursataa ee keligeedu lama guursado waayo danta uu ninku doonayuunbay yana doonaysa inay hamadeeda gudato ajri hesho aqaliya uma hesho intaasunbuu isaguna doonayaa marka xataa tankixa zawja hayra ilaa ay nin dambe guursatabaa le guurkaasi inaanay keligeed isguurin karaynin dee horeynu usoo sheegnay oo guurku uu baahan yahay weli aayadaha horena waynu ka soo fahmayna kuwa dambena waa ka fahmaynaa nebiguna xadiidku ku caddeeyey iyadunbaa isguurinaysa lagama fahmaya aayadda ee waxa weeye weli bay u baahanta fain dalaqahaa waa kii dambe ayaa furay waanay ka cadadbaxday falaa junaaxa calayhimaa an yataraajaca labadooda dembi ma saara inay isa soo ceshadaan labadooda waa kuwe waa ninkii hore iyo xaaskanka dambe furay an yataraajaca iminka soo ceshiga aayaddu ay sheegtay waa ismehersi iyo isguursi cusub rajciyadii la yaqaane fiqiga ahayde raajactuki ma aha shardiga ku xidhanina waxa weeye in danna an yuqiima xuduud allah inay ku qanca inay yaqiiniyaan macnaa ay filayaan ay kalsooni ku qabaan aaminsan yihiin inay nidaamka qoyska u yaallo ilaalinayaan taasaa shardiga haddaanay taa ilaalinayninoo isna uu leeya arka aad arka aarguratid kale ay leedahay sax waktigii rasuulka salى اllahu alayhi wasalam nin rifaaco la idhaahdo ayaa xaaskiisii furay dalqadiina wuu dhameeyey markaasay nin kala guursato cabdiraxmaan ibnu zabiir la idhaahdo ninkii dambey ka soo cabatay nebigay uga soo cabatay calayhi الsalaatu wasalaam nebiguna dee aad buu il dheeraa salى اllahu alayhi wasalam ila waa rasuulkii ummadda markaa wuxu uhi ma waxaad doonaysaa inaad kii hore ku noqoto adigan kii dambe ka cawdee haabayt wuxuu markaa nebigu ku yihi calayhi salaatu wasalaam ilaa galmo dhabahi timaaddo kuma noqon karaysid kii hore waa in kan mucaamalo iyo galmo dhabahi idin dhex maraa laa xataa taduuqii cusaylatahu wayaduuqa cusaylatak waa in dareenkiiu meeshaa mucaamalo dhabi timaadaagu taasina waa shari marka halkaa waxa muhiima sharciga in la ilaaliyo oo aan lagu dheeldheelin oo marka horeba ninku dalqadda aanu ku degdegin waxaad mooddaa dadkeennu inay dalqadda ku cilbaxaan marka ay saseegaan iyaduna kalarhkay ku dhegaysaa waxay leedahay dumarka o dhan maaha de markaynu dadka ka warramayno waa dadka qaldan baynu ka warramayna dadku xumaan iyo iyo wanaag midna kuma sinaa ee qallooc aynu sheegayna waa dadka qaar kalarkay ku dhegaysaa war nafur bay leedahay isaguna dee inuu nin weyn noqdaayo uu fahmaabay ahayd gool inuu intan yahay oo intan ay iska hanjabaad un tahaye hadday doonto aanay ka dhab inuu ka dhaqaajiyaa un bay ahayde isna laga yaaba inuu dalqadaba ku karbaashada waan ku furi doonaa haddaad waxaa samayn weydo iyo haddaad waxaa samayso furiinkiina hadduu wax furayana saddexdii baad iga tahi buu leeyay uga argoosto markaa taasina waa wax qaldan oo harcigu diiday watilka xuduud اllahi yubayinuhaa liqowmi yaclamuun qof jaahil oon sirta xikmadda fahmaynin ama diinta iyo faa'iidaday dadka u leedahay waxigani waxba u tari baayo waidaa dallaqtum unisaa buu lahayd marka dumarka furtaan ragow fabalagna ajalahunna wakhtigoodii ay gaadhaan ay cadadbaxayeen eh, ku dhowaadaan wey fabalagna faqaarabna ay ku dhowaadaan ajalahunna wakhtiga ay cadadbaxayeen faamsikuuhunna soo ceshada bimacruufi si wanaagsan aw sarixuuhunna bimacruuf ama si wanaagsan u sii daaya dumarka walaa tumsikuuhunna ha soo ceshanina diraaran liajli diraar idinkoo doonaya inaad waxyeelaysaan litactaduu si aa ugu xadgudubtaan waman yafcal daalika qofka sidaa sameeya ninka xaaskiisa sidaa ku sameeya faqad alama faqad dalama nafsa naftiisu ku gardarooday oo uu ku xadgudbayoo ciqaabka ka yimaada isaguu saaran yihi walaa tattakhiduu aayaati illaahi ilaahay aayadihiisa ka dhiganina husuwan shay aa ku ciyaartaana ku dheeldheeshaan wadkuruu nicmat allaahi calaykum ilaahay nicmaduu dushiinna yeeluu idin siiyeyna xusuusta iyo wamaa anzala calaykum wuxuu idinku soo dejiyey oo min alkitaabi waalxikma kitaabka qur-aankaa iyo sunnaha nebiga ama kitaabka qur iyo axkaamta ku jirta yacidukum bihi ilahay ka uu idinku soo dejiyu idinku waaninaya waataquu اllah ilaahay ka cabsada oo waclamuu waxaa ogaataan anna allaha ilaahay bikulli shayin caliim wax walba inuu ogsoon aayaddu waxay wali ka sii hadlaysaa shaygii la odhan jiray rajcada ama soo ceshiga oo ninkii kol hadduu xaaskii furay dalqadii aanay ka iibsanin sidoo kale aanay dalqadihiina dhammaan xaq buu leeyay inuu soo ceshado oo halkaa horeynu ku soo marnay marka ruuxa dumara iyo ninku ay safgaran waayaan inay ka iibsan karto dalqada fain khiftum anlaa yuqiima xuduud اllahi falaa junaaxa calayhima fima ftadat bihi halkaasaynu kusoo aragnay dariskankii ka hore casharkankii ka horreeyey haddii ay labadoodu ka walaacaan inay nidaamkii qoyska ilaalin kari waayaan oo ay dhowri kari waayaan ku socon kari waayaan wixii ay ku iibsato dalqadeeda iyo furiinkeeda dembi kama saara labadooda midna mulaaxadadaynu raacin lahayn waxa weeye goorma iibsan kartaa wataa ilaahay uu sheego weeye marka meeshii xadgudub imanayo ee khilaafkii xal yeelan waayo wakhtigaa weeye laakiin iyadiiyo wax dhibi aanay jirin iyada looma ogola inay ninkii furiin ka codsato oo ay tidhaahdo ama meherkii baan kaa saamaxaya ama adduun baan ku siinaya iska kaysi rasuulku sala allahu calayhi wasalam xadiid saxiixa wuxuu ku ruux kastoo dumar oo ninkeeda weydiisato dalqadda iyo furiinka min kayri ba'si iyadoon dhibaataba jirin fa xaraamun calayha raa'ixatu ljanna waxaa ka xaraama udgoonka jannada jannada udgoonkeeda udugeeda iyo carafkeeda ma hesho maba gelaysa wey ile reer bay sabab la isaguna haddii ruuxii dumarka ahayd ee xaaskiisa ahayd ee ubadkiisa hooyadood ahayd islaamka ay ku walaalahayn uu cadibo oo uu dhibo si ama meherka ay uga saamaxdo ama adduun ay u siiso oo dhibaatadu ay xaggiisa ka timaado inuu sidaa wax kaga qaataana wax xaaraan macnaheedu maaha mar walba waxbuu ka iibsan karaa maaha oo inuu dhibuu dabeetana tuujiyuu yidhaahdo idhi haddii kale diiqadaas kildhigaasaad madaxa kula jiraysa sida rag badanoo qaarkood ragga qaarkood ay sameeyaan taasina waa arrin foolxu markaana xaq uma laha inuu wax ka qaato ile dulmigii isagaa wada laakiin markay wax ka qaadan kartaa waa laba jeer markay iyada xaggeeda shay ay isku qancisay oo diidmaahi uu ka imanayo xaggeeda oo iyada dulmi u aragto oo codsiga furiinku xaggeeda ka yimaado ee wax dhibo isaga ka yimi aanu jirin iyo marka labadoodiiba sidan aayadda ka muuqanaysa isku dhacdhaca iyo qalooc uu ka yimi isagii wuu qaldan yahay iyana way qaldan ama iyadun baaba qaldan waktigaasaa maaragta ama furiinkii ay iibsan kartaa su-aasha kale waxay tahay ee culimmadu isweydiiyaan waxa ay kaga iibsanayso furiinka ma wixii uu siiyey unbaa mise wax ka dheeraad u weydiin karaa labada qowlba way jiraan aayadda laakiin muuqaalkeedu waxa weeye wixii ay ku heshiiyaan isla gartaan meherkiina wuu noqon karaa wax ka badanna wuu noqon karaa ilan maadaas waxay tusinaysaa wax aan cayinayn fii maftadat bihi wixii ay isku furato intiina way noqon kartaa meherkii waanay ka kordhi kartaa labadaba waa laga fahmi karaya waa nidaamkii wixii la odhan jiray khuluca taasina waa midh runtii iyaduna mulaaxado ah falaa junaaxa calayhima fiima ftadat bih waktigaa de ay iibsatayna kadib soo ceshi ma jiro de waa tan aayadda waxaabay tilmaantay iyadiibaa isku furatay oo dee nafteedii ku iibsatay aynu usoo noqono marka aayaddan dambe waktiga la soo ceshan karo waa intaanay cadad bixin shuruudahaasaa ku xidhan waa inaanay cadad bixin dalqadii iibsan dalqadihii dhammaanin saddexdaa xaaladoodba faamsikuhuna bimacruufin aw sarixuuhuna bimacruuf mar walba kolkaad aayaadka eegto cadaaladdii ilaahay baa ku muuqanaysa rag iyo dumarku inay dadku wada abuuray isaga u sinaa yihiin ayaad arkaysa mar raggaa si gaara loo waaniya marna dumarkaa si gaara ilaahay waaniya marna labadoodiibu si toosa ah ula wada hadlaya ereyga waxaa soo noqonoqonaya bimacruuf bimacruuf bimacruuf samo w samo samo iyo wanaag samofal iyo wanaag markuu soo ceshanayana waa in wanaag jiraa markuu sii daynayana waa in wanaag jiraa oo aanu u soo ceshanaynin diraaran litactadu si uu wax yeeleeyo sidaa dhaqanka jaahiliyadu aha taas waa xaaraan waa markuu soo ceshanayo markuu furayana bimacruufin baa sarixuuna bimacruuf markaana waa inaanu dhibaato ka dabageyn e si wanaagsan oo walaaltinimoa ah, xuquuqdeedii la siinayo la xisaabtamayo la isasaamaxayo iyaduna waa inay taallaa dadka haddii oorinimadii iyo odaynimadii ay marka xaasnimadii hadday meesha ka baxday islaamnimadii baa taalla jaarnimadii baa taalla ehelnimadii baa taalla ubadkii baa ka dhaxeeya isbarashadii baa taalla marka waxaa la idhaahdo turaaluhuna wax weyn wey haddii ninku uu markuu xaaska furayo si wanaagsan u anbabixiyo waa loo soo xiisoodaa iyada iyo ehelkeeduba ninku nin wanaagsan buu ahaaye qaladkumala xaggeenaabu ahaaye bal ninkaynan taha looga ergey hadduu marka horena si wanaagsan u guursaday markii uu furayeyna si wanaagsan oo gobonnimo ah ay u kala tegeen iyaduna waa saasoo kale hadday sharafta ilaalisay waa la lexejecelayaa waxaa la qof wanaagsan bahida inoo raadiya laakiin marka lafa tibirla la ysku tuuro iyo madaafic iyo gantaalo waa kala yaaceeda dib laysuguma noqdo marka lafaha gurbuu ninkii xaragadana ha ka tegin ومن yafcal daalika faqad barinta ilaahay aayaadka isdabageliyeeg aayadahan axkaamta waxaa daba yaalla waanooyin iyo hanjabaado ilaahay subxaana wa tacaala iyo dadkoo quluubtooda la taabanayo markii xukunkii ilaahay uu sheegay wuxuu yidhi waman yafcal daalika faqad dalama nafsa walaa tattakhiduu aayaati illaahi huswan waاdkuruu nicmat اllaahi calaykum yacidukum bihi wataquu اllah waاclamuu ana allaha bikulli shayin caliim intaasoo dham waxa weeyaan waa cabsigelin iyo waanin iyo dadkan inay yeeshaan wax joojiyo damiira qofkaasi hadduu xaaska dulmiyo naftiisuu dulmiyo hadday iyadoo odaygeeda dulmido nafteeday dulmido dee ciqaaba la imanayo cadhaa la imanaysa cuqubaa imanayso nafsibaa imanaya waxaasoo dhan waa ciqaabkii wey qof kastoood waxyeeshood iyo dembi kastood samaysa adug kugu soo noqonaya waxaa laga yaabaa haddaad xaaskaa ka nabsi gashay inaad mid dambeba ku salaaxi weyda aad guursan kari weyda iyaduna waa saas oo kale hadday ninkeedii ka nabsi gasho sabab la-aan ay timaado waa laga yaabaa de in dulmigaas wiyada kusoo noqda wax dambe isugu hagaagi waayaan aayadaha ilaahay wax lagu dheeldheelaha ka dhiganina sharciga haddii la khilaafo ama nidaamkan qoyska lagu xadgudbo qur-aankii lama tixgelina waa lagu dheeldheelaa marka aayadaha qur-aanka oo lagu dheeldheelaa waa gaalnimo qofka muminka ah oo aayadaha ku dhaqmaya in lagu eedeeyo ku dhaqankuu diinta ku dhaqmayo qofkii lagu dhaliilo lagu ceebeeyo ku dhaqankuu diinta ku dhaqmayo daraaddeed taasina wuu ku gaaloobi karaa qofku oo dee wuxuu xaqiray xaqiibuu xaqiray qul abillaahi wa aayaatihi wa rasuulihi kuntum tastahzi'uun laa tactadiruu qad kafartum bacda iimaanikum ma waxaa ku dheeldheesheen ilaahay iyo aayadihiisi iyo rasuulkiisi waxbaha cudurdaaranina waa gaalowdeen waa arrin khatara wey ilaahay nicmadiisa xusa iyo waxyiguu idiin soo dejiyayoo sidaasay tahay waa nicmo weyn nidaam ilaahay ku abuuray uu ku siiyey maxaa iman kara de wax la midii ma jiro waa nicmo weyn wuu idin waaninayaa waanana waa inay amarna leedahay nahyina leedahay waana waxay ku ururaysaa wax laguu diidayaana waa inuu jiraa wax lagu farayaana waa inuu jiraa asalka waanadu waa labadaa in allaha yaamuru biاlcadli wاlإxsaani waإitaaءi di lqurbaa saddexdaasi waa amar wayanhaa can اlfaxshaaءi wاlmunkari wاlbagyi saddexdaasina waa la diiday yacidukum baa daba taalla wuu idin waaninayaa marka halkana yacidukum bih waanoy waxay ka koobantay amar iyo nahy waxaa hala yeelo waxaa hala daayo wاtaquu اllaha wاclamuu ana allaha bikuli shayin caliim ilaahay ka cabsado ogaada waxaa aad samaynaysaan inuu ilaahay ogsoonya waxba ka qarsoonayn qof awood leh hadduu ku idhaahdo oo mas-uul ku ah ama aad aada u xaq dhowraysa hadduu intuu aada ku eego ku idhahdo waan ku ogahay waxaad samaynayso maxaad u qaadanaysa dee waa hanjabaad naxdinba seexan maysa ilaahay weynaabaa sidan inale subxaana wa tacaala wallahu subxaana wa tacala aclam alxamdu lilaah wahanaau lilah wsalaatu wasalaamu calaa rasuuli illaah wacalaa aalihi waasxaabihi waman waalaa uma amaa bacdu waa aayadda laba boqol iyo labiyo soddon qaala allahu tacaala ilaahay baa wuxu uhi waidaa dallaqtum unisaaa marka dumarka furtaan fabalagna ajalahunna wakhtigoodii ay gaadhaanay cadadbaxaan wakhtigii ka dhammaado falaa tacduluuhunna ha u diidina an yankixna inay dib u guursadaan aswaajahunna raggoo ninkii hore qabay raggoodii hore qabay idaa taraadow baynahum markay dhexdooda iskala raali noqdaan bilmacruufi wanaag oo ninkii horidu ay ku heshiiyaan si fiican aynu isugu noqonno daalika yucadu bihi kan waxa lagu waaninayaa man kaana minkum qofka idinka mid ahe yu'minu rumaysan billaahi walyowmi alaakhir ilaahay aakhiro qofka idinka mid ee rumaysan ayaa waanadan lagu waaniye qaata daalikum inaa kaa yeeshaan baa aska askaa lakum idiin wanaag badan wa adharu idiin nadaafad badan wallaahu yaclamu ilaahay wuu og yahay waanu ogaanayaa wa antum laa taclamuuna idinku se waxba ma ogidin waalwaalidaatu hooyooyinkii yurdicna awlaadahunna way jaqsiiyaan bimacnaa ha jaqsiiyeen ubadkooda xowleyni kaamileyni laba sano oo dhammaystiran liman araada wadaalika arrintaasina waxay u oo iska leh liman araada qofka doonaya an yutima aradaaca nuugmada iyo jaksiinta ilmaha inuu dhammaystiro wa cala almawluudi lahu kii wax loo dhalee lagu abtirsanaya aabbihiina waxa saaran risquhunna dhuunigooda wa kiswatuhunna iyo dharkooda bilmacruufi si wanaagsan laa tukallafu nafsu nafna lama saarayo ilaa wuscahaa waxay karta mooyaane laa tudaara waalidatu hooyadii laguma dhibayaan lagu dhibin biwaladiha ilmaheeda walaa mawluudun lahu aabbihiina ayaan lagu dhibaataynin biwaladihi ilmihiisa wa wacalaalwaarisi kii wax dhexlayayna waxa saaran milu daalika inta aabbaha lagu leeyaho kale fa in araadaa fisaalan hadday doonaan labadii waalid inay ilmihii ka guriyaan naaska ka guriyaan can taraadin minhumaa iyagoo iskala raaliya wa tashaawurin kana wada tashaday falaa junaaxa calayhimaa dembi ma saara wain aradtum haddaad doontaan raggiiow an tastardicuu inaad nuugmo iyo jaqsiin la raadsataan awlaadakum caruurtiinna oo hooyadii midaan hayn idiin jaqsiiso falaa junaaxa calaykum dembi idinkama saara taana idaa sallamtum markaa u qadintaan taa jaqsiinaysa maa aataytum wixii aa u yaboohdeen ama ku heshiiseen bilmacruufi si wanaagsan wataquu اllah ilaahay ka cabsada waclamu ogaada ana allaha ilaahay bimaa tacmaluuna basiir waxaad samaynaysaan inuu arkayo aayaddaa hore laba boqol iyo labiyo soddon waxay ka warramaysaa ama waxa loo yaqaano alcadl cadligu innaguba cadilaadun baynu idhaanaa waa hakin ama diidmo ama joojin ruuxii dumarkaa shay ay xaq u leedahay inuu ninkii mas-uulkeeda ahaa ee weligeed ahaa ka joojiyo taa weeta la diidaya marka si dadban aayaddu waxay daliil ugu tahay ruuxa dumarkaahi hadday guursanaysa in ama carmal ha ahaato garoob ama gabadh ha ahaato aan hore u guursanina mid waliba waxay u baahan tahay mas-uul guuriya ayay u baahantahay marka aayaddu waxay tilmaamaysaa maadaam raggii ilaahay uu la hadlay oo uu yihi dumarku markay guursanayaan ha diidina inuu isagu maamulo ama uu mas-uuliyaddeeda leeyahay aabbaheed walaalkeed ayaa laga fahmaya ila haddii kale lama yidhaahdeenba ha joojinine dee qofku wixii u xaq u leeya u wadi lahaa un cadligu waxa weeye inantii oo xaqule inay cid guursato inuu ninka weligaah u diido waa weliyun mucadil weli weli cadilay baa laya oo inantii ka hakiyo ka joojiyey sababta aayaddu ku soo degtay waxay ahayd macqil ibnu yasaar saxaabi la odhan jiray ayaa ninkii seedigii ahaa ee walaashii qabay ayaa furay gabadhii ooridiisii buu furay oo macqi walaalaal ahaayeen way cadadbaxday markii niman niman soo dooneen ayaa isagiina uu ku darmay kuwii soo doonayay macqil baa la hadlo wuxuu yihi waan kugu sharfay waan kuu guuriyey waad iska furtay ilaa intii cadadbaxaysayna maad soo ceshay wallahi inaanay kugu soo noqonayn ilaahayna subxaanaه wa tacaala sidaa uu sheegay wallaahu yaclamu waantum laa taclamuun ilaahay baa wax ogsoonay idinku waxba ma ogsooni dee waa qalbi jire quluubtu ilaahay ogi caliimu bidaati suduur ninka iyo inay isjecel yihiin gabadhu ayaa uu ogyahay yahay rabbi subxaana wa tacaala waatay soomaalidu ka mahmahana waxay idhaahdeen walaashaa iskuma hubtida seedigaa ha isa seegina waa arrintan macqiloo kale show nin baa seedigii u diiday oo wuxuu hi kuu guurin maayo kuu guurin maayo show fiiladuba hoosta ka xidhiidhsanta oo iyadii iyo isaguba hoosta show isaga ayay ka sheekaystaa markii aayaddu ay soo degtay asxaabigii gacmuhu taago uu hogaansameeye wuxuu yihi ilaahay baan ka tala qaatay dhaartaydiina waan ka kafaaro gurtay waan iminkaan kuu guurinaya kaalay sidii buu markaa ugu celiyey marka taa carmashaa way noqon kartaa laba qofoo isfuray oo kala tegay in dib laysugu celiyo iyo in dib laysugu meheriyo aadna waxaa loogu dadaalaa mar walba labada qofe isqabana in laysku muslaxo labada had iyo jeer kala tegeyna in laysku celiyo siibaa markay carruur isu leeyihiin balaayaduna aanay badnayn adiguna ha isku dayin dadka noocaasa inaad markiiba dubbaha ugu dhufataa tidaa kala dhaqaajiya waa muranteen soo maaha xalku waxa wey kala dhaqaajiya labadooduba cadaawad bay kuu qaadayaan hadda u fiirso goordhow markay isku soo noqdaan aduunbaa lagaa sheekaysanaya inantiinnuna waxay odhanaysaa war kanaaba igu daraaba kanaan walaalanaha isaguna wuxuu odhanayaa dee kaas ninka iga kaa erayaba kaasoo labadiiba colaad bay goordhow waa lagaa sheekaysanaya marka la heshiiyo markaa ku xisaabtanoo waa inaad ku xisaabtantaa in wax isbedeli doonaan isbarashaduna waa kuacajiib bay leedahay labada qofay isbarta waxaa markaas kaloo jira haddii nin iyo ruux dumari dhallinyaraba ha ahaadeen wani kuwii hore isi soo maray ahayn hadday heshiiyaan oy guur ku heshiiyaan xaq uma laha inay baxsadaan sida soomaalideennu ay sameeyaan ay ismasaafeeyaan ka cararaan dadkii mas-uuliyiintii iyo ehelkii taa xaq uma leh laakiin waajibku waxa weeye markay iyagu guurka ku heshiiyaan inay u yimaa inay u yimaadaan ciddii mas-uulka inanta ka ahaydee guurin lahayd harci ahaan laba mid bay noqonaysaa dee kolkuu qiimeeyo ee uu arko inay isu qalmaanay ku fisun yihiin sharci ahaan waa inuu isu guuriyaa haddii aanay ku fisu ahayna xaq buu le inuu ka joojiyo idhaahdo ma wadi karaysid inanta sababahaa daraaddood sababuna maaha kuwa aynu inagu isku qancinno oo kuwii qabyaaladda iyo xoolaha iyo jirdiidka kale iyo cunsuriyadda iyo waxaa maaha ee waa sababo sharciya oo dee iyaguna sharax kale u baahan sababtaa hadduu hayo wuu diidi karaa sharcigaa dee u ogol haddaanu sababtaa haynin oo uu diido waa kan halkan ilaahay uhi falaa tacduluhunna an yankixna aswaajahunna cadilaadda xaquma leh marka haddii loo diido inankii inanta guursanayay isaguna xaquma la inuu laba la fakado laakiin waynu qaadiga u tagaa tadalum wax la idhaa buu samaynaya labadoodii baa dulmi sheeganaya oo waxay leeyihin qaadi weligii uu sukaayo diiday maxkamadda qaadiga fadhiya qaadigu markaa wuu yeedhayaa hadduu weligii sabab sharciya sheegana wuxuu leeya waa runtiiyo kala dhaqaajiya isma guursan kartaane qofkani maalan waa gaal qofkani waa faasiq qofkani waa dawdar aan inan tawadi karayn oo la soo tijaabiyo daroogaysta ah sabab kastaba ha ahaato sabab sharciya weeye markaasoo kale qaadigii dee wuxuu leeya weligu ayidaya kala dhaqaajiya buu leeyahy hadduu weligu khaldan yahay waar maxaad ugu diiday buu hi maalan suu ihi kuwan isma geyno kuwan isma guursanno ama wuxuu idhi ninkani waaba sacluuq waxba ma haysto ama waxa uu leeyahay waxyaabo kaleu sheegaya yarad imuu siinin iyo imuu ixtiraamin iyo waxaasuu akriyaya markaa qaadigu wuxuu le imika u guuri waa inuu u guuriyaa marka hadduu diido qaadigaa u guurinaya marka waxaynu halkaa meeshii cudurdaar looma helaya inaad iskala baxsato tidhaahdo waa la ii diiday ama waa naloo diiday oo wadaad halkeer fadhiya oo iska marqaansan oo dee halkiisaa ku qayilaya meherinaya taasi sharci ma leh haddii taasoo kale ay dhacdo wadaadkuna waa xidhan yahay labada qofna way xidhmayaan marka halkaasuu sharcigu mariyey weligii la odhan jiray mucadilka waidaa dallaqtum الnisaءa fabalagna ajalahuna falaa tacduluuhuna an yankixna aswaajahuna idaa taraadow baynahum bilmacruuf dee kolkay kala raaliyihiin si wanaagsan dalika yucadu bihi man kaana yuuminu biاllaahi walyowm اlaakhir waa abhin arrintan waxaa lagu waaniyey qofka ilaah iyo aakhiro rumaysa waa qofkii aan la kacabsila la kacabsi lahayn dee wacdigiiyo waanadu ma maraane dee waa kaa wuxuu doono samaynaya daalikum askaa lakum waadhar sharciga in la raacaa idiin nadaafad badan xagga qalbi ahaan oo idiin dahaaro badan bulsho ahaan bal ka soo qaad inaad isu diidday labadan qofay isbartee soo wada dhaqmi jireen dee waabay kala sinaysteenba ka war dee miyaanay dahaaradii iyo nadaafaddii qoyska iyo ehelku wax noqonin miyaan adigu aguursanin baad lahayde imikana uur bay yeelatay oo dee waabay garcato xumaan baa ka dhacdae miyaanay arrinkiiba foolxumo ka weyn gaadhin ilaahay baa markaa wuxuu ku leeya wallaahu yaclamu antum laa taclamuun isogolaanshaha cadaaladda macruufka intaasaa la ilaalinaya waxaa dhacaysa haddaba markaa furiin uu yimaado mararka qaarkood baa waxaa jirta inay caruuri jirto meesha oo ubad ka dhaxeeya labadan qofa isfuray ubadkaas waa inuu xaqiisa helaa ooridii la furayna waa inay xaqeeda heshaa odaygii wax furayna waa inuu xaqiisa helaa xadgudubka waa in laga ilaaliyaa saddexda dhinacba waxa waanadan weliba caruurta ilaahay si gaara ugu sii tilmaamaya caruurta marka labada waalid isfuraan dayacaad baa ku dhacda dadkaan ilaahay ka cabsanayn dayacaad bay ku sameeyaan oo iyadiina way xumaysaa way ka aargoosataa isagiina wuu xumeeya caruurtiio iyadiibuu kaga aargoostaa way dhacdaa ragga qaarkood inuu idhaahdo haddii ay iyadu furiinkii codsatay iyadu meher ima weydiin karto masruufay leedahayna ima wardiin karto biil caruurna ima weydiin karto wax ay daba wadi kartaaba warqadeeda waan siinayaa laakiin wax ay weydiin kartaaba ma jiraba iyaduna dee cidhiidhi ay gashay daraaddii baa waxay leedahay waxaygiina waan ka dhaafay wixii carruurtana waan ka dhaafay yaa meeshii ku dayacan markaa carruurtii waayo iyadu waxeeda way dhaafi kartaa laakiin dee carruurtani waa carruurtiisiiyo biilkana waajib bay igu leeyihin sida salaada oo kale oo kama dhaafi karto xaqaasina iyadu saaranya goodhowna adhow muran muranunbaa imanaya mushkiladaasi waa mid sidoo kale iyaduna mararka qaarkood bay isku daydaa ninkan iyada furay inay caruurta ka dhigta xiniyihiisii ay tuujinayso oy halkaa iyaduna leewarka ku qabatay ku dhalaaliso ama si ugu noqdoba si ugu noqdo ayaa caruurtii kadeedaysaa iskuulkay u diidaysaa macaamada way u diidaysaa wuxuu siiye dharba uma gelinaysanaa maxaa dhacay sidan yeel sidan yeel adaa dayacay unbay leeda caruurta adaa dayacay adaa hagaajin waayey de aan isku soo noqonna baa markaa meeshii iyo maad maxaad ii furtay baa meeshii ka ayaa ka muuqanaysa marka labada midna lagama ogolo carruurta inuu dulmiyo carruurta waa inay xaqooda helaan hooyada xaq bay ku leeyihiin oo ah inay xanaanayso iyo in ay markaa jaqsiiso labadaba sidaa ilahay halkaa uu ku tilmaamay aabbahana xaq baa lagu leeyahayoo dharkooda iyo dhuurigooda iyo gurigooda iyo dawadooda iyo waxbarashadooda iyo tarbiyadooda isaguna inuu intaa ilaaliyo oo labadii qofba ay ogaadaan hadday iyagu isfuraan carruurtan inaanay ku jirin liiska dadka la furay markaa qur-aankuna wuxuu samaynayaa naxariisgelin iyo jeclaysiin wuxuu cabirayaa wاlwaalidaat wa calى اlmawluudi lahu waalidatun mawluudu lahu erayadaasuu qur-aanku isticmaalaya macnaha dadkan lala hadlaya waa waalidaat halkaa ilaahay uu ka le waa muطalaqaadkii waa tii la furay tii la furay qur-aanku ma odhanin laakiin mar haddii baabka caruurta la marayo waalidaad buu lahay aabbihiina odaygii wax furee meesha ka dhaqaajiye lama odhanine kii wax loo dhalay baa l kii wax loo dhala ilmuhu ku abtirsanaya weeye ilmahan maad furin weeye adaa dhalay oo kugu abtirsanaya ilmahaagi weeye marka saasuu qur-aanku naxariis gelinyaa si kale haddaad u eegto waxaad halkan ka fahmaysaa ilaahay subxaana watacaala inuu addoommaha uga naxariis badan yahay naftooda iyo waalidkooda iyo ehelkooda intaba ilaahay baa kaaga naxariis badan dee hooyadii wax dhashaa ilaahay dardaaran siinaya aabbihii wax dhalay ayaa caruurtiisii loo dardaarmaya oo laleeyahay hagaaji ilmaaga iyo ubadkaaga hagaaji marka innagu iimaan ahaan iyo diin ahaan ayaynu ku qanacsannahay dadka aynu ka soo jeedniyo kuway naga soo jeedaba inaynu ilaahay ugu dhowaano inaynu u samafallo gaaladuna markii la dhex tegey ee ilmihii yaraa waxay siday iyagula dhaqmayeen bay inamoodayaan oo waxay moodayaan ilmaha aabbaha dilo oo hooyadaa dilo kow kaga siiyo meel ka tuura ama gowracada ila gaalnimaa taallo oo diiniyo imaan ma yaalle markaasay odhanayaa dowladdu waxay ka ilaalinaysaa waalidka carruurta laga ilaalinaya waa waalidkii aan dee aayaadkan iyo waxigan iyo diin lahayn laakiin waalidka diintan iyo iimaankan iyo waxigan raacaya dee carruurtiisa lagama ilaaliya isagaa ilaashada dowladina dowladii iyo dad walba isagaa uga dhowde waalwaalidaatu markaas ilaa toban xukun ayay aayaddu sheegtay ka u waxa weeye wاlwaalidaatu yurdicna awlaadahuna xowlayni kaamilayn hooyooyinku ubadkooda ha jaqsiiyaan laba sanoo kaamila ah. ma labada sano ma ah? wuu ka fududeeyey ilahay wuxu uhi liman araada an yutima aradaaca waa ciddii doonaysa nuugmo dhammaystiran inay nuugmadahee u dhammaystiraan marka waa laga yarayn karaa fuqahadu waxay dhahaan waxa waajiba dambarka intaa waxaa sii raacay intuu cuno baranayo in caanaha inuu cabayo in markaa la jaqsiiyo laakiin waa laga yarayn karaa labada sano xukunka labaadna waa kaa ilaahay subxaana wa tacaala insaanka naxariista uu sameeyey isagoo uurka hooyadii ku jira ayuu tuumbo ugu xidhay xudunta mandheertaasuu ka qaadanaya tamarta markuu soo dhacayna wuxuu caana ka furay labadii naasi hooyada soo maadara ayuu irmaaneeye markii hore irmaanayn alam najcal lahu caynayni wa lisaanan wa shafatayn labadii indhoodna asku ku eegayaa alkaanay arag siduu u labadii dibnood iyo carabkiina wuu ku jaqayaa wa hadaynaahu najdayni labadii naas baanu tusinay tafsiirkaa miyaad maqashay labadii naas indhihii wuu ku arki lahaa iyo carabku iyo dibnuhu ku jaqi lahaa iyo labadii naasoo irmaan annajdayn waa labadii dariiqa caanuha ka soo baxaye baan afka u saaray buu markii kii mandheertu ay ka go'day xawlayni kaamilayni markuu gaadhayna waxa weeye ilkaa u soo baxayba waanuu isa soo taagay oo bani aadamkii soconaya ilkaha lahaabuu ku biiray marka marna ma dayacinayo inaan dayicin dadkaynu dhallay ee innaga inaga soo jeeda saasaanay hooyooyinkeennii hor ahaayeenoo ilaa labadaas sanaa la gaadhsiin jiray carruurta jaqsiintooda ruux dumaroo ilmaheeda jaqsiinaysaa waxay tii hebel wuu ila hadlayo waa inankeeda yaar ay jaqsiinaysa wuxuu ihi hooyo maanta caanahagu qadhaadhaa goormu eraygaa odhan karaa dee waa nin weynoo laba jirahoo ilkalahoo kabagashanoo islaantiibuu la sheekaysanaya waanu jaqayaa wuxuu ihi hooyo maanta caanahaagu way qadhaadhiyi faalnu ka bixinaya halkaasaa bahashu markaasay wanaagsanay laakiin markii naaskan gacanku samayskaa ah la sameeye mujaruca ah ee ilmihii judhaba sanka laga gelinayo markaasaa raggii la fajabay waay waynu usoo noqon doonaa fawaa'idka ay leeyihin jaqsiin xukunka saddexaad waxa weeye wacala almawluudi lahu risquhunna wa kiswatuhunna bilmacruuf kii aabbihii wax loo dhalay waxaa lagu leeyahy dharkii iyo dhownigii dharkii iyo dhownigii ile hooyadii miyay soo shaqaysa hooyo balaqlahoo uurka ku sida ilmihii oo adhaxda ku sida oo ibta jaqsiinayso halkana shaqa dul fadhida islaamku waxaa ma yaqaan waa dulmi waa inay halkeedaa fadhidaa ku karaamaysnaataa lagu ilaaliyaa xukunka afraad waxa weeye laa tukalafu nafsu ilaa wascaha qofna ilaahay ma saarin wixii uu karaya mooyaane iyadu dee laguma qasbayo haddaanay jaqsiin karayn oo bukaan jiro haddaanay caanaba lahayn laguma qasbayo isagiina wixii aanu helayna biila dee lagu qasbi maayo laa tudaara waalidaة biwaladiha walaa mawluudu lahu biwaladih waalidadii waa hooyadii laguma dhibayo ilmaheeda aabbihiina ilmihiisa laguma dhibayo hooyadiina ku dhibta maaha sidaa aynu soo sharxaynay markii dhoweyto oy ku cadaadisa ilmaha oo ilmihii dulmid oo dulmid oo la dhibo oy tidhaahda soo eegi maysid haddaadna furtay maxaad naga soo doonaysa carruurta annaga haysanayna agtayada soo marin war booliska iga ilaaliya oo silsiladii yaraydna lagu xidho dhararim halkaa ay ka qayliso oo ninkiiba waa shaba ile waaye waa kan jimco iyo khamiis doona arki waaye iyadiina inuu ku dhibu yidhaahda maaha kol haddaan ku furay waan kaa qaatay caruurtii mar mar quru sharcigu ogol yahayoo waa markay nin guursato sharcigu isagaa wax walba kaa yaqaana ooridii hadday nin guursatay caruurtii xadaanadoodii iyo xaqoodii way waayeysa waa ninka bani aadame soo kordhay islaantan iyadaa wax ka daba sanqara ma ogolaa wuxuu leey kuwana maxayan iga foge iga foge dabeetana ilmihii yaraa xanaanadiisii iyo naxariistiisii iyo korintiisii baa dhimanayso iyana se isaga durkinayso isna uu isaga durkinaya waa kuwaa dayacmay marka ilmaha meel lagu ihaanaysanayo ma rabo sharcigu iyo cidaan jeclayn oo aanu naxariisanayn inuu ag joogo sidaasaa markaa hooyadii looga daayay laakiin maca daalika qasab maaha in laga qaadaa ee iyadoo nin guursaday aabbuhu wuu u dayn karaa hooyada caruurteeda wuu u dayn karaa haddii danteedu saa ku jirto ama iyadoo ay jecesho arintaas kale xukunka kale waxa wey wa cala alwaariثi milu dalik haddii mael aabbihii dhintay ilmihii waxaa halkiisii gelaya oo masruufaya waaridkii dhaxalka lahaa oo maala waxaa jooga awowgii aabbo ilmihii kaasaa masruufaya walaalkii baa maala dhaxalkii wax ku leh way dhici kartaa ilmaha yar isagoo jooga oo aabbihii dhintay inuu inan yahay oo adeerkeedna meesha uu joogo dhaxalkii wax ku leeyahy adeerkeesaasaa markaa masruufkii lagu leeyahy waarikana waxaabuu noqon karaaba ilmaha yar laftiisa ilmaha yar haddii aabbihii dhintay dee hooyadii haysee la furay biil bay u baahanta biilkii yaa lagu leeyahay dee ilmaha yar baa lagu leeyahy xoolihiisa laga jaraya ila way haysaaye waxa yimi markaa ilmihii aan ka gurinno laba shardi buu ilaahay u xidhay can taraadin wa tashaawurin falaa junaaxa calayhima isna wuu dhalay ilmaha iyana way dhashay marka yuu odhanin carruurtaydii intuu laabta garaaco iyaduna yay odhanin carruurtaydii oon laga faquuqin oon laga fogeynin ka kale waa inay kala wada tashadaan raallina ka yihiin ka gurinta wa'tamiruu baynakum bimacruuf ka wada tashada buu ilaahay yihi waa aabbo iyo hooyo xukunka kale waxa weeye haddii ay hooyadiiba diidday tidha anugu waxaa agtayda ma yaalo ma shaksiinayo ninkaa iyo carruurihiisa iyo arrimihiisa ma arkayo oo diiddaba ama ay naasay jaqsiisaaba aanu jirin sharcigu wuxuu ogolyaho loo baneeyey ama waajibba ah in ilmihii lala raadsado ruux dumarahoo jaqsiisa oo hooyaba u noqon doonta wain aradtum an tastardicuu wlaadakum falaa junaaha calaykum istirdaac sharcigu uu ogol yahay ruux dumarahoo naaskeeda ku shaqayso oo irmaanoo dabeetana kana jaqsinayso adduun ka tirinaysa wax dhibaa male hooyun bay unoqonaysa dadkii ilmaha ku xeernaana ehel bay unoqonaysa istirdaac baa la ydhaha laakiin dee balaag ilaahay isagaa wax walba yaqaana subxaana wa tacala qaydku ku xidhe idaa sallamtum maa aataytum bilmacruuf ruuxan dumarka ahee naaska jaqsiinaysa iyo ilmaha xidhiirhka isu hayaa waa maxa waa mustaajara waa mid dee la karaystayoo naaskeedaa la karaystay marka lacag bay iyo maslaxad bay eexaysanaysa hadday maslaxadeedii u qadiman tahay oo halkaa mushqaadaydii iyo wixii ay helaysa uu diyaar yahay ilmaha way u roonaanaysa haddii la sagsaago ama laga amaahdo bal ka sheekee dee naasku waxay ka go tahay ilmaha yar iyo caanihiisa ilaahay asraarta bani aadamka og waxay ugu naxariisanaysaa waa waxay qaadanaysa soo maaha markaasaa la uqadima haddaba uqadima iyo ilmaha yaree calafgo cid kastoo shaqaalahood karaysatay haddaad mushaharkeeda u qadintay si wanaagsan bay u shaqaynaysa sida badan haddii laakiin aad warwareejisay isna wuu ku warwareejin marka ma ataytum iyo aataytum baa jire aayaddu ataytum maaha waa aataytum ataytum waa haddaad timaadaan imaatinna halkan loogama joogo lamana akhrii karo qirana ma aha aataytum idaa sallamtum marka qadintaan maa aataytum ma اtafaqtum calayhi wixii aad ku heshiiseen marka qadintaan si macruufa ilaahay ka cabsado waxaa ogaataan inuu ilaahay idin arkayo ilmaha yar waxaa jaqsiinta naaska la jaqsiinayaa waxa ay dan u tahay qoyska iyo ummadda iyo aabbaha iyo hooyada iyo ilmaha yarintaba dee umusha wixii danu abaa ilmahana danu abaa le waa mid laga maahmaahay qoyska wixii danunbaa ummaddana danu ah dhibaatada qoyskuna inagay dhibaato inagu ta marka jaqsiinta la jaqsiinayo hooyooyinku imika aad bay uga daayaan oo aada uma jaqsiyaane waa inay ogaadaan faa'iidada ku jirta ah, cilmi ahaanba fawaa'idka waxaa ka bay yidhaahdeen waxyaabahan had iyo jeer kansarka naaska wuxuu ilaahay ku daweeyaa shaqsiinta hooyada naaskeeda ilmuhu u jaqayo kansarka ku dhaca riximka shaqsiintaasaa ilaahay ku daweeya hooyooyinku markay gaboobaan way kala duwan yihinoo qaar baa waxa ku dhaca waxa lagu magacaabo hashaashatulcidaam lafaha oo mood noqda ama daciifa hooyada ilmaheeda jaqsiisa markaa caruurta dhalaysa uu ku yaryahay bay idhaaheen fursadda injaabka ama dhalmada iyo caruurta kala fogayntooda naaska jaqsiintiisa ilmaha la jaqsiiyaa waa ka dawo waxay ka yaraysaa hooyada naaska oo ay jaqsiisa ilmaheeda waxaa loo yaqaano ashucuuru bilqalaq istarastiga waxaan la idhahda iyo fikirka iyo warwarka iyo murugadiiya waxa uu ka yaray raaxay dareemaysa oo de waa sidan mucaamaladan jinsiga labada qof ay mucaamaloonayaan markay mucaamaladaas sameeyaan wax wanaagsan bay dareemaan iyadiina marka caanihii ka soo baxaya ehelkiisii ay gaadhsiiso raaxay dareentaa waxyaabaha ka faa'iidaa waxaa ka mida shucuur alumuuma ilmihii wuxuu dareemayaa naxariistii hooyanimo iyadiina ilmiha naxariistiisii bay dareemaysa shayga xabagta u aha ilmaha iyo hooyada isjeclaysiiya waa hayntaan ay gosha ku haysa iyo maaragtay jaksiintay naaska jaksiise iyo iyana naxariis gaara yeelanaysa ilmuhuna naxariis gaara ilmaha xanaanada lagu tuuro siday gaaladu sameeyaanaan hooyadii jaqin dhabta ku qabanin naxariisba uma yeesho waxyaabahay ka faa'iidatay jaksiintaasi waxaa ka mid a ah, tusaacid calaa icaadati araximi ilaa xajmihi abiici ilmaha dee markuu hooyadii dhasho riximku waa kan istuubee dib u noqda markay hooyadu si dhaksaa u jaqsiiso ilmuhu riximku ama ilmo galeenku sidiisii dabiiciga ahayd buu si dhaksaa ugu noqonaya cunada ugu fiican ee ilmuhu uu helaa waa caanaha wax isu dheeli tiran kulaylkiiyo qabowga faytamiinaadka maadooyinka ku jira insaanku u baahan yahay iyo dheefshiidka intaba cunada ugu fiican uu helaa waa caanaha sidaa daraaddeed baa ilaahay baa subxaana wa tacaala kolba ilmuhu inta uu leegayay markuu yar yahay caanuhu waa nooc gaara markuu meel dhexe maraya markuu weynaado tiradooda iyo tayadooda mar walba ilmahay la soconaysa ooyooyinku waxay dhahan waxba ka jaqi maayo iyo baashi yarada falaxdaade aan siino waxba ma ogida wuu kordhayaa kuwaduun waxa ay caanahaasi xambaarsan yihiin oo ilaahay uu geliyey waxyaabo mudaadaat dida aljaraafiin waxaan bakteriyada la idhaahda iyo calool shubanka iyo calool xanuunka iyo xanuunadii soo weerarayay waxoo dhan ilaahay waxa uu ku daweynayaa caanaha wanaagsane hooyadii uu ka jaqayo ilmuhu inta uu mar hadduu hooyadii jaqay la mid maaha ilmaha masaasada wax lagu siiyey ilmaha hooyadii jaqay way kala duwayn caqliyaadka xagga caqliyadda iyo iyo maskaxda iyo fahamka mid la soo tijaabiye weeye carabtu had iyo jeer waktiga dagaaladiiy waxay odhan jireen maanta waxaa dagaalka wax ka taraya ninkii naaskii hooyadii jaqay kii wax kale wax lagu siiyeyna maanta colka la jabi la jabiyaabu ku beeraya marka fawaa'idka iyo faa'iidooyin badan oo kale ayaa jira in arrintaa dib loogu soo noqdo weeye oo runtii hooyooyinku ay u dadaalaan ilmaha waana faral sunno ma aha wاlwaalidaatu yurdicna waa jumlaة khabariyaة lafظa inshaa'iyaة macnan way jaqsiyeen ha jaqsiyeen amar weeye marka waajib bay ku tahay sabab la-aanna inay ka gurisaa waa dembi icraab ahaan ama xagga naxwa haddaynu eegno laa tudaara waalidaة oo maaragtay halkaa ku sugan waxa ay noqon kartaa musame laa tudaara waalidaة biwaladiha yaan hooyada la dhibi way noqon kartaa laa tudaara iyay dhibinna way noqon kartaa laadu naafiyana way noqon kartaa naahiyana way noqon kartaa labadaba iskelid iyo isu ekaansho xagga icraabkaa baa jira wallahu aclam alxamdu lilaah wahanaau lilah wsalaatu wasalaamu calaa rasuuli illaah wacalaa aalihi waasxaabihi waman waalaah ama bacd waa suurat lbaqara aayadda laba boqol soddon iyo afar waa nidaamkii qoyska ilaahay uu noo sharxayay subxaana wa tacaala qaala allahu tacaala ilaahay baa waxau yidhi waaladiina ragga yutawafawna geeriyoonaya ee la oofsanaya dhimanaya oo minkum idinka idinka mid a wayadaruuna ifkana kaga tegaya aswaajan ooriye iyo xaasas yatarabasna dumarkaasi ha sugeen oo ha u kaadiyeen bianfusihinna naftooda ha u kaadiyeen oo yay guursanin arbacata ashhurin wa cashara afar bilood iyo toban cisho fa idaa balagna ajalahunna markay wakhtigoodii gaadhaanay asaydii ka dhammaato ama cadad baxaan falaa junaaxa calaykum dembi dushiinna ma aha nin raggii ehelka u ahaayow fii maa facalna dumarkaasi waxay ku sameeyaan fii anfusihina nafahooda oo inay guur isu diyaariyaan waa bilmacruufi si wanaagsanoo sharcigu ogolya wallaahu bimaa tacmaluuna khabiir ilaahay baa waxaa samaynaysaan xogogaal u ah walaa junaaxa calaykum dembi dushiinna ma saarna dad yahow weliba raggii fii maa caradtum wixii aad sarbeebtaan bihi isaga oo min khidbati الnisaa dumarka doonidooda ah guur ka doontaan aw aknantum fii anfusikum ama nafihiinna ku qarisaan calima allaahu rabbi waxa uu ogaaday ama ogyahay yahay annakum idinku rag yahow satadkuruunahunna inaad dumarkaa xusaysaanoo kollay soo hadal qaadaysaan walaakin laa tuwaaciduuhunna la balamina siran si hoosa hawla ballamina ilaa an taquuluu inaad ku tidhaahdaan mooyaane qowlan macruufan hadal wanaagsan walaa taczimuu ha go-aaminina cuqdata nikaax guntinta guurka go-aan ha ku qaadanina xataa yabluqa alkitaabu jeeroo qoraalku uu gaadho ajalahu wakhtigiisa oo asaydii ay dhigto ama hengaftii waclamuu ogaada dad yahow anna allaaha yaclam ilaahay wuu ogaanayaa uu la socdaa maa fii anfusikum waxa nafihiinna ku jira faxdaruuhu ilaahay iska ilaaliyaoo ka feejignaada waclamuu ogaada mar kale anna allaaha kafuurun xaliim ilaahay wuu dulqaataa dembigana wuu dhaafaa aayadda hore waxay ka warramaysaa sidaa ay u ciddo tirsadaan xaasaska laga geeriyoodaa oo ruuxii dumarkayd haddii ninkeedii uu dhinto ciddadaa hore waxay ahayd ciddatu dalaaq wa ciddatu lfurqa bilfaski waalkholoce ciddadanina waxa weye furqa ku timi bilmowt waa kala tag allaysi iyo aakhiraysi ku yimid oo ruuxii dumarka ahaa ninkeedii uu geeriyooday marka hengefna waa la idhaahdaa asayna waa la idhaahdaa waa ciddaة اlwafaat sidaa u ciddo tirsanaysa halkan ilaahay uu ku sheegay iyo ruuxaa dumarka ee laga geeriyooday dadka ka agdhowi haddii ehelka yihiin iyo ciddii guur ka doonaysaba aadaabta ay kula dhaqmayaan marka waxaa lagu amray oo waajib ku ah dumarka ah afar bilood iyo toban habeen ama maalin waa isku miduune inay guur ka samraan oo asay ay qaadaan berigii hore muddadaa cidda tirsigu islaamka ka hor ama islaamka bilowgiisiiba waxay ahayd laba iyo toban bilood sida aayadda laba boqol iyo afartan aynu ku gaari doono insha allah laba laba laba toban bilood sanad sanad kaamila ciddo tirsan jirta oo hangafta ay sidii jirtay iyo asayda afartan bilood iyo toban kanuu ilaahay kusoo ururiyey afar bilood iyo tobankaa inay sugtaa waa faral sunno maaha waa faral xikmadda ku jirtaana waxa weeye saddex arrimood ayaa lagu sheegay midda horeyse weeyaane ninkan isaga ah ee halkan ka tegey reerka ee ka baxay waxaa lagu muujinayaa inuu nin weyn ahaayo nin sahlan aanu ahayn nin dhakse lagu ilaawo ma ahayn odaygii reerku sidaa daraaddeed bal intaa la ilaawayo geeridiisii ee laga samrayo ee ubadkii iyo ooridii afar bilood iyo tobanka ah waa xusuus la ogol yahay waa nooc baroordiiqahoo iyo murugo ahoo xagga qalbiga laga ogol yahay wey oo nebiguna wuxuu tilmaamay calayhi salaatu wasalaam xidaadka noocana inaanay xataa ehelkeeda u samayn karin saddex cisho ka badan cid hengafiya asay loo qaadi karaa ma jirta buu nebiguna ehelka ah saddex cisho ka badan ilaa ninka mooyaane oo isagoo afar bilood iyo toban xadiidka saxiixa saarsu nebigu ku uhi calayhi salaatu wasalaam midhka labaadee xikmadde ku jiraa waxa weeye xikmadaha ilaahay uu garanayo in lagu hubiyo inuu ilmo caloosheeda ku jiriyo in kale ilmuhuna sida badan dee markaan qalab iyo waxba la isticmaalaynin wuxuu ku dhaqaaqaa afar bilood meelaha ah ayay hooyadu ku dareentaa dhaqaaqiisa inuu ilmo yahay iyo inuu buro yahay iyo inuu neef yahay waxaan meesha ka buurani waxay ku dareemi kartaa dhaqaaq uu ku iman karaa afar bilood tobanka cishona hubintaa loo sii kordhiyey ilmogalaankiibaa taana lagu hubinaya arrinta saddexaada jirta ee intaba ka sii muhiimsani waxa weeye tacabud inuu ilaahay ku addoonsaday subxaana wa tacaala oo shaygana haddii ilaahay uu ku faro ama xikmaddiisa aad fahamtid ama yaanad fahmine ilaahayo waan fulinayaa un wey caaisha dumarka waxay uga warantay me gabadh baa su-aal weydiisay xadiidku waa saxiix waa xaaskii nebiga waxay tihi maxaa dhacay oo kala farqi ah ruuxa dumarka ahi markaa ay caadada leedahay salaada soo qalle lama odhane soonka soo qalee baa le maxaa ku jira waxay tii waxaan kuu sheegaya annaga sidaasubaa nala faray sidaasaa nala faro sidii nala faray ayuun baanu fulinaynaa xikmadda qodqodi mayno wey saddexdaa xikmadood baa jira waayo tan dambe ee tacabudka iyo addoonsiga ilaahay uu ku addoonsaday ooridan inay arrinkan samayso waxaynu u leenahay dumarka ciddo tirsanaya afar bilood iyo tobankan ku ciddo tirsanaya waxaa ka mid a ah, midaan looba galmoonba oo way ku kala duwan yihiin dumarku oorida hadii la meheriyo oo la furo intaan lala aqalgelin cadadbax ma laha bayno iminkay guursan karta baynu soo marnay laakiin haddii iyadoo la meheriyey saacad kadib intaana isba aragba uu dhinto way qaadaysa afar bilood iyo tobankan waa lagu leeyahy dee riiximkeedii wax laga hubinaya markaa ma jiro riximkeedii wax laga hubinayaa ma jira xigmadaha kale in soo sheegnay ayuunbaa meesha yaalla tacabudka iyo xusuusta iyo waxaasunbaa yaalla cabdilaahi bn mascuud baa loola yimi su-aashaasoo caalim weyn ahaa asxaabta kuwi ugu cilmiga badnaa ahaa waxaa la yidhi gabadhaa ninkeedii laba aqalgelin buu ka dhintaye miyaa ciddo lagu leeyay miyay dhaxal leedahay ka waran markaa wuxuu yidhi dhaxalna way leedahay ciddadiina waa lagu leeyahay arrintaasina waa ra'yigayga hadduu xaq noqdo ilaahay baa iwaafajiyey haddii kalena ilaahay rasuulkuba waa ka beri nin baa markhaati kaco wuxuu ihi barwac gabadhii la odhan jiray bintu waashiq anigaaba ka markhaatiya isagoo nebigu xukunkaasoo kale ka go-aan gaadho markaasuu ku farxay cabdilaahi والذiina yتوفوna miنكم ويdaruuna أزواaجa يتarabasna بأنfusihina أربacaةa أشhuri وacaشhرa afar bilood iyo toban naftooda ha u kaadiyeen oo kolley gabadhi waa guur bay sugaysaaye yay guur ku degdegina cagta ha u dhigto oridaas marka waxaa jira mubtadaha iyo khabarku waxay leeyihin xagga carabiga wax la raabi raabidkii ma muuqdo marka waa xadfanya bay leeyihin culimadu kuwa la oofsaday ee ka tegay xaasas halkii laga odhan lahaa iyagu sidaa iyo sidaa ha yeeleen ayuunbaa waxa kasoo hor kaa soo horbooday xaasaskoodu sidaa ha yeeleen marka waxa weeyaan waaswaaju aladiina yutawafawna minkum wayadaruuna aswaaja yatarabasna kuwi idinka idinka mid ahaa dhinta xaasaskoodiibuu amarku ku socdaaye ha sugaan ama raabidka xagga dambea lasoo qadaraya wاladiina yutawafawna minkum wayadaruuna aswaaja yatarabasna bacdahum intay kuwaasi geeriyoodeen xaasaskoodu ha sugaan marka amarku wuxuu ku dhacaya maaha dadka dhintay laakiin waa xaasilayda nool ayaa la leeyahay suga afar bilood iyo toban asayda qaada oo suga afar bilood iyo tobanka la tirinayaana waa kuwii dayaxa iyo maaha kuwii kale ee miilaadigii maaha farqibaana dee udhexeeyo ayaamaa udhexeeya habeenkaana laga bilaabayaa xisaabtu ay ka soconaysa waxaa xusid mudan maxaa ka xaraama maxaase u xalaala cidhiidhi baa la yarogeliyaa hooyooyinka iyo xaasleydeyna oo dumarkaa waxu sheeg sheego caamadaa waxu sheeg sheego waxaad arkaysaa iyadiioo geeridii ku dhacday wax kaloo dhibaba loogu darayba waxay odhanayaan cunno dufan laha cunin jumcaha oo quraad cuni kartaa waa waxyigii islaamaha moogta haddaad cuntana markaaba saabuun isla gaadhoo iska maydho hana subkanin waxaa subaga laydhaa iska ilaali markaasay dawaqaysaayo basaas way basaasayso dhar kale waxaad xidhan kartaa kaa shiidka ah iminka ku shiida bay maraysa beri ka sii horreeyana ku madow bay maraysa mar sii horreeyana hengaf cad bay maraysa dhar cad baa mar loo gelin jiray mar kalena mid madow baa ku xigay iminkana laba shiida marka labadaa shiidka ay gashato qofkii ka soo horbaxaaba innaa lilaahi goormuu odaygaagii dhintay buu odhanaya suuqiiba mari kari mayso iyadiibaaba tuka baalcada waxaasoo dhan sharciguma saarine laba arrimoodun baa loo diiday midda koobaad waxa weeye wixii isqurxina ilan waxay ku jirtaa asay oo ma guursan kartee wixii isqurxina waa loo diiday isqurxintii waa maxay ilaa shan afar arrimood bay ka koobantay dahabkii ma xidhanayso dharkii bilicda lahaa udgoonkii iyo cadarkii cusburkii iyo cilaankii indhakuushii kariimadii udgoonaaye qofka dhalaalinayey waxyaabahaas waa wixii isdiyaarina ee ori odaygeeda isu diyaarinaysa isticmaali jirtay waa way joojinaysa waa isqurxintii halkaasaa la dhigaya saa daraaddeed baa hooyooyinka waaweyni dee markooda horaabay iska caadi yihiin oo waxaan dee kumaba jiraanba oo intaa isqurxintaa maba lahaba arrinta labaad ay iska ilaalinaysaa waxa way inaanay safar gelin safarna ma gelayso ee gurigeeda ayay joogaysa way shaqo tegi kartaa baahiyeeda way soo qabsan kartaa suuqiiyo magaalada laakiin safar ay u baxaysa xataa xaj iyo cumraba ha ahaadee ma jiro labadaasu baa loo diiday way iska subkan kartaa waxay samayn kartaa goor walba way maydhan kartaa dharkeedii caadiga ahaaba intifaacsanay ayay isticmaalaysaa ee xijaabka ahaa waxaa kaloo isticmaali kartaa dee raaxadeedii kale caadiga aha wax cidhiidhiya ma jiro intaana waynu baraarujin lahay su-aalaha ka yimaada had iyo jeer فإdا بلغنa أجلهنa فلاa جuناaحa عaلaيكم فيma فaعلna في أنفuسihina بالمaعروف dadkii adjoogayaasha ehelka ahaayo haddii cadadbixi ay dhammaatay hangaftii dhigto wax dembiyo idinka saaran ma jira hadday guur isu diyaariyaan hadday guur isu diyaariyaan waxaynu lifaaq u raacin lahayn afar bilood iyo tobankan waxaan ku ciddo tirsanaynin iyadu oorida uurka leh odaygeedii hadduu dhinto iyada oo uur leh afar bilood iyo toban looma eegaya waxaa loo eegayaa inay umusho markaasi asaydii dhigaysa marka dhinac way ku yaraan kartaa muddadeedu dhinacna way dheeraan kartaa iyadoo uur yaro ahoo bil uurle hadduu dhinto inteeba hengafti iyo asaydii sidaysa sideed biloodoo dambe soomaa haddii iyada oo uur leh oo dhow uu dhintana oo naxdintiiba ay dhashaba markaasay asaydii dhigtayba saacad kadib odaygu uu dhintay dii la yidhi radiid baa ku dhuftayoo waa taa kala wareegtay oo markiiba dhakhtarka la geeyo way dhashay way u dhammaatayba nin baa mehersan karaba dee intay nifaaskumu sugayaa ma ay afartan baxayse macnaa waxaynu sheegaynaa wixii sharci ahaan sharciga bannaan arrintaasina lifaaq bayd waxaa kaloaynu mulaaxad ahaan u sheegi jireen ile qur-aanka waa inaan waaqica ku soo celinee marka ay hooyadu dhigayso hengeftee afar bilood iyo tobankaasi ay u dhammaadaan ama ay umusho wax lagu leeyahayoo xoolaahoo ay qalaysaa ma jiro so xoolaa lama qala innaga la qala waxa layahay sukaalaya heblaaya asaydii laga dhigaya ama hengaftii baa laga dhigayaa haddii waxba la qali waayona dee balaayaba dhacaysaba dadkii baa la dacaydaynaya waxaa laleeyahay biyana kamay may saydhin ooyo markii islaantii asayda laga dhigay waa qaar hunguri weyn oo imaanla dadkii baa la dacaydaynaya markaa wax ka jiro oo halkaa allabarya ama casuumadahoo la dhigaya ma jiro waa sidii tii taraarahoo kaleo asal ma leh walaa junaaxa calaykum fii maa caradtum bihi min khidbati الnisaa aw aknantum fii anfusikum ooridaa laga dhintay adaabtii lagula noolaan lahaa iyo gabadh kasta oo markaas laga dhintay ayaa halkanna ilaahay uu ku xusa subxaana wa tacaala marka hangaftaasido dadka calafka doonaya ama inay ninkii dabadii guursadaan intay hangafta sido ama asayda sido lama hadli karaan cid la hadli karto guurka la hadli kartaa ma jiro idan markaa waxaa bannaan sidaa aayaddu caddaysay tacriid baa bannaan laakiin tasriix ma bannaana tasriixu waxa weeye in la yidhaahdo odaygu waan ogay inuu kaa dhinto waa arkayaa anaa ku guursanaya ama waan ku guursan doonaa markaad asayda dhigto warkaa cad looma baahna waa xasaasi dumarka arrimaha lalama soo qaado waxaa laakiin bannaan sidaa aayadda ilaahay uu ku caddeeya tacriid waa sarbeeb iyo hadal maldahan oo ay ka suurowda inuu isagu doonayo iyo inuu cid kale doonayso iyo inuu wax kaleba u doonayo n waa hadal noocaa oo laga yaro fahmi karo wax laakiin aan ku caddayn tacriidkuna waa kaa ah. walaa junaaxa calaykum fii maa caradtum bihi min khidbati الnisaa khudba iyo khid baa jira khudbadu waa hadalka wacdigiiyo waaladu ay ku jirtee la jeediyo ama dadka khidbaduna waxa weeye marka khada la kasriyo waa doonidda dumarka la doono heblaayaa la soo doonay hebel baa doonaya doonidaasa khidba la ydhaha bikasri اlkhaa iyo erayguu kaa khaldami maalan wuu la hadlayo wuxuu ihi heblaayo qof wanaagsan baa too kolley haddii asayda aada dhigto ama hengafta waxaan u malaynayaa inaanad guur waayeyn ama dumarka waanu isku wanaagsanay buu leeyahy anugu dumarka waanu isku wanaagsanay insha allah markaad hengafta dhigto kolley bal arrimaa jira waynu soo wada xidhiidhi waxyaaba adigu inuu isagu doonayo inuu cid kale in maaragtay guur ay tahay in arrin kale ay tahay markuu dhaa insha allah waan kula soo xidhiidhi marka hangafta aad dhigto ama waynu iska maaragtay qof wanaagsan baa tahay waa lagula socon doonaa ma waxbuu siinayaa ma meel buu geynayaa ma waxbuu barayaa miyuu guursanayaa hadalku te intaba yaxtamil guur iyo la-aantiiba wax suuragal ku ah sarbeeb ku ah kaa dumarkuna waxyaabahaasoo kale waxbay ku yara fahmi karaan ow aknantum fii anfusikum kaana ilaahay kuma haysta addoommaha wixii naftooda ay ku qariyaan wixii qofku naftiisa uu ku qariyo heblaaye aad gursatay laguma haysta kaana calima allaahu annakum satadkuruunahu law inoo cudur daaray kolley inaad soo hadal qaadaysaan oo guurkeeda rajaynaysaan dee qofka gobonnimada le wanaagsan dee waa la ogi saasuu ilaahay intan idinku fasaxay inaad sii yara sheegtaan waxaa laga digay walaakin laa tuwaaciduhunna siran si hoosa ah hawlo ballamina markaad saa waktigaa kaa dhammaado anaa kuguurs anaa maarata aan iska warhayn anaa ku guursanaya ha odhan qowlkan macruufkii waa tacriidkiiyo sarbeebta walaa tacsimuu cuqdata nikaax guntinta ha sii go-aaminina inay isguursan doontaan way ka sii yaraa culus tahay taa hore laa tuwaaciduhunna sira ma ku heshiinaa inaynu isguursanno markaad hangafta dhigto iyo haa waa xaaraan marka guntin nikaax in la guursado iskada daayo go-aankii siyaaba la diiday haddii go-aankii la diiday iyo heshiiskii nikaaxiyo guurkuna waa kasii daran yahayba dhinac kale marka laga eego maadaama ilaahay sidan qur-aanka ugu diiday haddii oori aan cadad bixin la guursado ama cidi guursato guurkaasi muu guntamin ciddadaas ama ciddat ulwafaad ha ahaato ama ciddatu dalaq ha ahaato oo uu guursado ninkii hore furay nin aan ahayn marka dumarkii saddex bay u qaybsamayaan mid loo samayn kara tacriid iyo tasriixba iyo midaan loo samayn karaynin tacriid iyo tasriix iyo mid loo samayn kara tacriid biduuni tasriix ninku markuu xaaskiisa furo ay weli ku jirto ciddatu rajciya ciddatu rajciya bay ku jirtaa dee tacriid iyo tasriixba uu samayn karaa ila waa xaaskiisiiye xaaskiisii bay furay laakiin weli may caddad bixin labadaba u samayn karaa marka iyadoo ay caynkaasoo kaleta intuu nin furay weli aanay ka cadad bixin ee ay ku jirto fursaddii ninkeedu soo ceshan karayay nin kale tacriid iyo tasriix midna uma samayn karo ila xukmu zawja bay qabtaa soo maa marka nin kale oon isagii ahayn ila kane weli u yara u yara hakisan tahay oo ay rajo laga qabaa nin kale tacriid iyo tasriix toona uma samayn karo taasina waxa weeyaan waa labadaa iska hor jeeda tan kale iyada laga geeriyooday waa loo samayn karaa sidaa ilaahay uu sheegay tacriidkii laakiin tasriixaa la diiday saddexdaa qaybood bay noqdeen kitaabkan qoraalka wakhtigiisa gaadhayaana waa wakhtigii ilaahay cayimay ee cadadbaxa angaftu afar bilood iyo tobankaasi markay dhammaadaan qoraalkiibaa dhammaaday waclamuu ana allaha yaclamu maa fii anfusikum faxdaruu iska daa waxaad muujisato qowliga ficila qalbigaaga waxa ku jiru ilaahay ogya ogaada inuu ilaahay dembiga dhaafo wuxuu dembiga idinku dhaafaya ku dadaala wuu dulqaataa ha ku lugo-ina dulqaadkiisa oo dembiyadaa laydiin diiday ha samaynina markaasi adag buu ilaahay addoommaha ula hadlay idan marka aadaabta guurka in la ilaaliyo wey oo ruux dumarahoo la qabo ama ruux dumarahoo aan weli cadad bixin waa inaan lagala hadal guur gobonnimo darada iyo ceebta iyo sharafta ka midta wاlmuxsanaatu min الnisaa dumarka guurkoodu xaaraanta iyo in guur lagala hadlo waxaa ka mida oori nin qabo inuu idhaahdo iska furanaa ku guursan doona ama ku maalgelinayo qaadiga lacag siinaya dabeetana intuu ka furo uu xagga kale kaga soo wareego isagana tiisunbaa xagga kale lagaga soo wareegayo ilaahay cuqubu ku ridi doonaa dad baa sidaa reeraha ku ibtileeya sharaf daran oo aan dabiir lahayn ama oori aan weli cadad bixin inuu ninku guursado iyaduna waa dembi labadaa jeer wax caqadoo guntamaya ma jiro haddii ay nin u mehersan tahayna meher kale ma qabto saakadana islaa sodohaba ay weydiinayso lahayd inantaydii ninkiibaa ka waasho ninunba iska guursatay so waxay tihi kol hadduu waashay kani oo liiska uu ka baxay dee mid ku meeleeya u raadso oo miyuu furay maya de ku uhi albaabkani hadduu xidhan yahay miyaa la geli karaa maya dee albaabkii muu furmine bal inantii sidaa ugasho ka sheekee dee maxaynu yeelnaa dhakhtarka ninkan eh, qaadigaoo ka fansakha mooyaane automatic ama si toosa ah isaga furmi mayso eh, kii un bay u mehersantahe waa inu qaadigu ka furaa oo cabashadii halkaa ay geysaa oo laga fasakhaa oo ay cadadbaxdaa markaasay xortaa markaa cadadbaxaasina way dhacdaa dadku markay had iyo jeer isficishadaan ee eh, inantii ay ninkii muddo isjiijiitaan marka ay isfuraan ay kala tagaan inay tidhaahda kaana aan ka nasanna marun oo dabeetana mid degdega iyadana uu ku tacaluqo ama uu ku xidho markaa ha la ilaaliyo wixii sharciga gefku ah ama aan waxba ku ansaxayna xaaraana wallahu aclam